بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ومجلسكي شناد أم عشركي شناد قال المؤلف رحمه الله وللخفض ثلاث علامات خفضض waxay leedahay saddex calaamadood الكسرة wlyaau wlfatxa waxaanu kusoo jirnay baabu macrifati calaamaati اlcraab icraabka calaamadihiisa barashadooda baabkii looga hadlayay baabka wuxuu kaga hadlayaanu niri afar iyo toban calaamadood oo icraabku iska leeyahay icraabku afar buu ahaa rafcun iyo nasbun iyo khafdun iyo jasmun calaamada afar iyo toban uu leeyahay sideed boose ay degaan afar iyo tobanka calaamadood rafci ugu soo horreysaya calaamadaheeda waxay leedahay afar calaamadood addamatu walwaawu walalfu wannuun damadu afar boos bay degtaa alism lmufrad wa taksiir wa jamcu saalim walficl almudaaric aladi lam yasil baakri shay wowduna laba boos bay degtaayo waa jamcu lmudakar saalim iyo alasmaa alkhamsa oo ah abuuka iyo akhuuka iyo xamuuki iyo fuuka iyo dumaale aliftu taniyat alasmaai khaasa bay degtaa nuuntuna alafcaal alkhamsa ayay degtaa mawaadicdii sideed ahayd oo dhan wayna soo marta markaa haddana wuxuu soo galay nasbadii waa alfatxatu wamaa naaba canha shan calaamadood bay leedahay alfatxatu oo asala alaalifu walkasratu walyaau waxadfu nuun oo naaib ah fadxada asalka saddex boos bay degtaa alism mufrad wa jamcu taksiir wlficl mudaaric ida dakhala calayh naasiba walam yatasil biakhir shay aliftuna waxay degtaa hal boos oo asmaa sita ah asmaa alkhamsa ah alasmaa alkhamsa sitay noqon doonaan laakiin waageeda insha allah hadda khamsada inoo sii hay kasrada halboos bay degtaa iyadoo calaamad nasba oo fatxa ka naaiba waa jamculmanas saalim yaaduna waxay degtaa muhana iyo jamclmudakr saalim xadfu nuunna afcaal khamsu degaa asharkeenni xalay intaasu ahaa iyo waxyaala xoogaa naashnaash lagu daray hadda waa qeybtii saddexaad ee icraabka waa khafdo iyo calaamadaheedii khafdun tacriifkeedu waxa weeye alkasratu wamaa naab canha alkasratu wamaa naab canha wey <coughs> khafdun waa alkasratu wamaa naab canha waa hoosdhig iyo hoosdhig wixii ka naayo khafda hoosdhig oo keliya maaha waa hoosdhig iyo hoosdhig kale wax ka naayo magac kale inay leedahay baan soo sheegnay casharka bilowgiis yuusuf garaad magaca kaloo ay leedahay khafd alkhafd ma haysaa sheeg aye maxamed warsame aljar baalaya waaya jar baa la yidhaahdaa waana hoos dhig wixi ka saddex calaamadood bay leedahay alkasra iyo alfatxatu iyo alyaa saddexdan calaamadood waa laba qaybood waa asal iyo naaib saddexdan calaamadood waa laba qaybood waa asal iyo naaib kasradu waa asal yaada iyo fatxaduna waa naaib kasradu waa asal ya iyo fatxaduna waa naaib kasraday naaibka yihi baabkan haddii la jooga yaa asala alkasratu yaa naaibah alyaau wlfatxatu baa naaiba qaala walilkhafdi halaau calaamaatin khafda waxay leedahay saddex calaamadood alkasratu walyaau walfatxatu bay leedahay qaala faama alkasratu fatakunu calaamata lilkhafdi fi alaaati mawaadica fi lsmi lmufrad lmunsarif wa jamci الtaksiir اlmunsarif wa jamci اlmuanath asaalim kasradii asalka ahayd meeqa boos bay degtaabi saddex boos bay degtaabi kasradii asalka ahayd buu u dhacay inuu sheego meelaha ay degto saddex boos bay degtaabi iska xifd alism اlmufrad اlmunsarif wa jamcu taksiir اlmunsarif wa jamcu اlmuanath asaalim alism اlmufrad اlmunsarif wa jamcu taksiir اlmunsarif wa jamcu taksiir اlmunsarif wa jamcu اlmuanath asaalim alism اlmufrad almunsarif wa jamcu taksiir almunsarif wa jamcu اlmuanath asaalim saddexa boos bay degtaa booska koowaad waayo alism almufrad awal baan waa naqaana alism almufrad maxaa lagu nasbin jiray fatxo ismu mufrada walba lagu naqaana soo maaha lagu rafciyaa dam maxaa lagu nasbin jiray fatxo maanta wuxuu ku daray almunsarif waa tilmaan dheeriya ahwal aan hore ugu jirin yani wuxuu u shardiyey ismiga mufradka marka kaslo lagu jarayo ama lagu khafdinayo waa inuu munsarif yahay almunsarif waryaa allahood alla yahayey ismiga mufradkaa waa inuu munsarif yahay bu muxuu ismiga mufradka waa inuu yahay almunsarif maxaa laga wadaa almunsarif waxaa laga wadaa almunsarif waxaa laga wadaa almunsarif waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa laga wadaa <laughs> diyaar matiin waxaa laga wadaa aan idin sheegay ah, waxaan ka baqayaa inaad iga sii daysaan waxaa laga wadaa almunsarif wax weyn maaha mushkiladu weyn iyo culays maaha almunsarif waxaa laga wadaa tanwiin baa aqbalayaa ya tanwiin buu aqbalayaa yani waa la tanwiinin karaa baa laga wadaa ninkii la dardaarmayey ninkii kale oo waxa kan la yidhaahdo yani hargeysa u socday wixii ya hargeysa haddaad tigtid oo laxoox maqashid bi laxoox haddaad maqashid bi ha cabsan bi xuux maaha canjeela laga wadaa <laughs> ya canjeela la waayo marka hadda waxa weeye almunsarif haddaad maqashay ha cabsoon ha cabsan ya ha baqin keliya w maxaa laga wadaa in tanwiin buu aqbalayaa laga wadaa almunsarif marka alism lmufrad almunsarif alism almufrad almunsarif waa baska koobaad <coughs> tusaalihiis marartu bimuxammadin marartu bihe bimuxammadin soo tawiin ma aqbalin waxaad odhanaysaa muxamadin makfuud muxamadin maxaa odhanaysaa makfuud wa calaamatu khafdihi alkasratu alظaahiratu cala aakhirihi liannahu ismun mufradu munsarif muxamadin makfuud wa calaamatu khafdihi alkasratu alظaahiratu cala aakhirihi liannahu ismun mufradu munsarif wa marartu bihindin hindin makfuud وcلاaمة khفضه الkسرة الظاahiرة عlى آkhirه لأنه اسم مفrد منصرف booska labaad waxa weeye jamcu التaksiir almunsarif jamcu التaksiir almunsarif almusarif maxaa laga wadaa tanweyn buu aqbalayaa fariidyo wardirciyaadtihiin waayahay tusaalihiis marartu birijaalin birijaalin rijaalin makfuud wa calaamatu khafdihi alkasratu alظaahiratu cala akhirihi liannahu jamcu taksiir rijaal rag badan wey rijaalin makfuud wa calaamatu khafdihi الكسرة الظاahiرة على آkhره لأنه جمع تكسير المنصرف kن سدexaad waa جمع المؤنث السالم مررت بالمسلمaaت مررت e بالمسلمaaت maxaa oranaysaa markaa craabaysa المسلمaaت المسلمaaت مخفوض وعلاaمة خفضه الكسرة الظاahiرة على آkhره لأنه جمع المؤنث السالم daa dhowranaysa muxuu yihi marka musanifku faama alkasratu fatakunu waxay noqotaa calaamata lilkhafd fi alaaati mawaadica saddex boos fi lism lmufrid lmunsarif alxamdu lilah yahdikum llahu wayuslixu baalakum alism lmufrad lmunsarif wa jamcu taksiir almunsarif وجمع المؤنث السالم قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع يأدنا علامة خفضي نقطة صدح بوس في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع أسماء الشنطة هي مثناها هي جمع جمعيه جمع المذكر السالم iyaduna saddex boos bay digtaa oo calaamad khafda noqotaa o alasmaa alkhamsa maxaa lagu rafcin jiray maxaa lagu nasbin jiray maxaa lagu jarayaa ya warkooda waaba iska saddex xaraf weeye waaw alif ya ya baa lagu khafdinaya ama lagu jaraya tusaalahu amarartu biabiika ya marartu biabiika wa akhiika aabbahaa baan soo maray iyo walaalkaa abiika waxaa odhanaysaa makfuud wa calaamatu khafdihi alyaa niyaabatan can alkasrati liannahu min alasmaa'i alkhamsati wa akhiika makfuud wa calaamatu khafdihi alyaa niyaabatan can alkasrati liannahu min alasmaa'i alkhamsati barartu biabiika wa akhiik waayahay mowdica labaad waa almuhana sida marartu bizaydayni marartu bizaydayni labadii zayd baan soo maray waalghulaamayni maxaa odhanaysaa azaydayni makfuud wa calaamatu khafdihi alyaa niyaabatan can ilkasrati ma tagteen لأنه مثنى لا qabta de baasha shaqo waa isla qabashee لأنه مثنى oo marartu maxaad odhanaysaa بالمحamadayni المحamadayni مkفوض وعalaamaة khفضihi الياء نiyaabaة عن الكسرة لأنه مثنى booska saddexaad waa جمع المذkر الساaلم sia marartu بالمسلimiina marartu he بالمسلمين المسلمين مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع المذكر السالم لأنه جمع المذكر السالم سدح بس بدكتها قال وأما الياء ياء فتكون وحي نقطة علامة للخفض في ثلاثة مواضع سدح بوس في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع قال wa ama alfatxatu fatxadu fatakunu waxay noqotaa للخفض في fi الذي aladi laa yansarif khafdadu waxay degtaa hal boos ismu ladi laa yansarif ismu ladi laa yansarif waaba mawdic cusub oo sagaalaad oo inagu cusub oo soo annaga nil waa sideed keliya ilaa sideedda aan tirinaynay bismilladi miyuu ku jiray wuu ku jiray laakiin si kale ugu jiray haddaan idin fahansiinay bismilladi lan yasarif mawdic cusub oo sagaalaad maaha soomaaliye ya ee ismu ladi laa yansarif waa jamcu tagsiir ism alismu lmufrad iyo jamcu tagsiir tanwiin diiday ismiga mufradka hadduu tanwiin ogol yahay maxaa la yidhaahdaa almunsarif jamcu tagsiirku hadduu tanwiin ogol yahay maxaa la yidhaahdaa almunsarif labadooda hadday tanwiinta diidaan waxaa laysku yidhaahdaa alladii laa yansarif ismi ladii laa yansarif marka wax inagu cusubmaa wax cusubmaa waa ismi mufrada iyo jamcu tagsiir oo hee tanwiin diiday nala tanwiinin maya yili sida axmed oo kale ma ogola in la tanwiiniyo isma mufradka ama masaajida waa jamc ma tanwiinin ka dhig tanwiin ma marka fatxadu hal boos bay degtaa calaamad khafdaa noqotaa waa ismu ladii laa yansarif ismu ladii laa yansarifna waa maxay waa ismu mufrada iyo jamc tagsiir tanwiin diiday jamcu tagsiir waa maxay eh, waxaan ka wadaa ismu ladii laa yansarif waa maxay ismu mufrad iyo jamcu tagsiir tanwiin diiday tusaalaha ismu mufradka ah marartu biaxmada marartu biaxmada maxaa odhanaysa axmada makfuud wa calaamatu khafdihi alfatxatu niyaabatan can اlkasrati liannahu ismu ladii laa yanصarif ismu ladii laa yansarif wamasaajida marartu bimasaajida masaajida mkفوض وcلاaمaة khفضihi الفتحة نyaabaة عan الksرة لأnه اsم الذي laa ينصرف qاala وأma الفتحة faتkun cلاamaة cلاamad bay للkفض u noqotaa في اsm اladي laa ynصرف ism اladي laa ynصرف intaa ma garat waaya musanifku raxima allahu tacaala khafdada meeqo calaamadood buu sheegay si fiican ii dhegeysta si fiican ii dhegeysta khafdada musanifku meeqa calaamadood buu sheegay saddex calaamadood maxay ahaayeen alkasratu walyaau walfatxatu waa yahay fatxadu kasradu meeqay degtaa saddex maxay ahaayeen alismu mufrad lmusarif jamcu tagsir musarif jamculman saalim yaaduna xagebay degtaa saddex maxay ahaayeen alasma alhamsa almuhana jamcu lmudakr isaalim fatxadan xagee bay degtaa ism ladii laa yansarif ism ladii laa yansarif wuxuu ka yimid ism mufrada iyo buu galay marka waa lix lix soo maa labada maqan waa labadee ilaa sideed bay ahayd mawaadicdii labadee wey labadii ficil wey oo labada ficil maxaa iyaga lagu khafdiyaa laba khafdiya <laughs> war waa baraarugsantiin waaan rabay inaa idinka cilbeelo laakiin idinkaa iga cilbeelay waa maay dee walka kitaabka waa inaga soo sheegnay soo ma khafda ma gasho afcaasha lama khafdiyo walaa khafda fiiha waa nagay niri qodobkaas imaad ahayn halkaa waay qaala waliljasmi calaamataan jasmadu waxay leedahay laba calaamadood asukuunu reebniin iyo walxadfu goyn jasmadu meeqay leedahay laba calaamood maxay yihiin feemniin iyo goyn aljasmu tacriifkiisu waxa weeye asukuuna wamaa naaba can waa sukuun iyo sukuun wixii ka naaiba waana qaybaha icraabta qaybtii ugu dambaysay rafcun waa soo qaadata nasbun waa soo qaadata khafdun waa soo qaadata haddana jasmun baa dul joogtaa iyo wixii ka naaiba oo maxaa ka naaiba xada bis sukuunkaa asala xadafkuna waa naaib sukuunkaa asala xadafkuna waa naaib waa yahay wuxuu yihi musanifku marka faama asukuunu fayakunu calaamata liljasmi sukuunku calaama jasmu wuxuu u noqdaa fi lficli اmudaaric asaxiix alaakhir ficilka mudaaric ee saxiix laakhirka ah aladi lam tasl baakhir shay aladii lam tusil baakhir shay horta waxbaa la jasminayaa haddaad maqashay lixdii asmaadahi waa iska dareere may maqlaysaa jasmo haddii la yimid asmaadii lixdii asmaameeye khafday ku hareen labadii ficil keliya wey waxa la jasminayo waxa la jasminayo waa maxay waa labadii ficil bes labadii ficil bes baa la jasminaya labada ficilna maxay ahaayeen ficil mudaaric akhir shay iyo afcaal khamsa waayo ficil mudaaric aladi lam tasil baakhir shay jasme markuu yimid laba u qaybsama ficil mudaaric aladii lam tusal baakhir shay baabuljasmi hadduu yimid meequu u qaybsamay labo صaxiixu اlaakhiri iyo muctalu اlaakhir alficl اlmudaaric aلصaxiixu اlaakhir wاlficl اlmudaaric almuctalu اlaakhir buu u qaybsamay warmay maqlaysaan baabuljasmi ficil mudaaric aladii lam tusal baakhir shay markuu yimid meequu u qaybsama labo muxuu u qaybsamay aلصaxiixu اlaakhir iyo almuctal alaakhir waayo saxiixu laakhir maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa saxiixu laakhir weeye ficilkii xarfulcilan u dambeyn صaxiixu اlaakhir waxaa laga wadaa ficilkii waxaan u dambayn xarfucilli xarfulcilluhuna waa saddex waaw alif iyo ya alif iyo waaw iyo ya alif iyo wow iyo ya saddexdaa xarf maxaa la isku yidhaahdaa xarfulcilla saddexdaa xaraf ficilka ay ugu dambeeyaan saddexdaa xaraf mid ka ficilka uu ugu dambeeyo waxaa la yidhaahdaa muctalu laakhir gadaal buu ka jiran yihi ficilkii saddexdaa xaraf midaan ahayn uusan ugu dambayn ee xuruuf kale ugu dambaysa saad baa ugu dambeeyaba ama jiim baa ugu dambeeya ama qaaf baa ugu dambeeya ama ta baa ugu dambaysa ama ba baa ugu dambeeya ficilkaa maxaa la yidhaha saxiixu laakhir warma kala fahanteen muctalaakhir iyo saxiixulaakhir ficilkii waa saxiixulaakhir waxaa laga wadaa xarfu cillaanu dambayn xarfu ciluhuna waa alif wow iyo ya bimacnaa wow iyo alif iyo ya baan u dambayn wow iyo alif iyo ya baan u dambayn macnaheedu waxa weeye wax kalaa u dambeeya xaraf kalaa u dambeeya hadduu xaraf kale u dambeeyo saxiixulaakhir baa la yidhaahdaa haddii alifi u dambayso sida yaksha ama wow u dambeeyo sida yadcuu uma dambeeyo ama ya baa u dambaysa sida yar mi so ya uma dambayso muctolaakhir baa la yidhaahdaa haddii intaa midna aana u dambayn sida yaktubu iyo yadribu iyo yadhabu iyo yashrabu iyo yakulu iyo yaquumu iyo yaqcudu iyo muxuu yahay saxiix laakhir rukniga ma kuu fariista runtiinba ah, rukniga mar hadday idin fariistay waa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin kaalaya marka aanu israacna haddana qodob qodob yaa nin la yidhaahdo eh, eh, falaasifadii hore ka mid ahaayo suqraad miyuu ah ardadiisa ardadiisa markuu rabo inuu casharka u dhigo way dareeri jireen isaga iyo ina keen oran wuu la dareeri marka casharka socodkaa lagu dhiganayo u saasa laga wadaa iska soconaya wybadsaaka markii la casharka la rabo in la qaato la fadhiisan mayo waa la dareerayo marka alfalaasifatu lmashaa-uun baa loo yaqaanaa xagga iska dhig waanu iska sheekada iska dhex taal ah khulaasadu waxa weeye mar haddaad ii kala fahantay saxiixulaakhir iyo muctulaakhir ina keen ficilku hadduu saxiixulaakhir yahay sukuun baa lagu jasmiyaa ficilku haddii sax loo akriya maxaa lagu jasmiyaa sukuun si kale u dhig siduu musanifku u dhigo waxaad tidhahdaa sukuuntu hal boos bay degtaa waa ficilka mudaaric oo saxul akhirka ah sukuunku xageebu degaa ficil mudaaric asaxiixul akhir <coughs> tusaale lam yadrib lam yalid walam yuulad lam yalid walam yuulad lan xarfu jasmin baa la yidhahdaa xagga iyo dhig yelid majzuum baa odhanaysa yelid maxaa odhanaysa majzuum wa calaamatu jasmihi alsukuun liannahu ficlu mudaaricun saxiixu laakhira yuulad majzuum wa calaamatu jasmihi alsukuun liannahu ficlu mudaaricun saxiixu laakhir waayo day alfiya wowyayaa midna uma dambeeyo booskii koowaad marka waa kaa calaamadii koowaad waa sukuun <coughs> waxay degtaa ficil mudaaric saxiix اlaakhir qaala faama الsukuunu fayakunu wuxuu noqdaa calaamata liljasmi fi lficli اlmudaaric aلصaxiixi اlaakhir ma garat qaala waama alxadfu waa calaamadii labaad fayakunu wuxuu noqdaa calaamata liljasmi fi lficli اlmudaarici almuctali اlaakhir wa fi lafcaali اlkhamsati alatii rafcuha bihabaati nuuni xadafka wey calaamadda labaad waa maxay waa alxadf xadafku laba qaybood wey xadaf horta xadaf horta waa goyn faas weligaa inta qaadatay geed ma goyso a ah, geela ooda jidhan waa idin garanaya aniga rag geelaati waa maxay waa goyn xadafku maxaa la goynayaa laba u qaybsamaa xadfu nuuni nuun in la geeyo gooyo wa xadfu xarfilcilati xarfcille in la gooyo qofka maqaska haystaay markuu shaqo tago laba mid buu qaban ama nuun buu goynayaa ama xarfucillu goynaya marka ka nuunta goynaya maxaa la yidhahdaa xadfu nuun midka xarfucillaha goynayana xadfu xarfilcilla xadafku waa laba qaybood xadfu nuun iyo xadfu xarfilcilla xadfu xarfulcilati wuxuu degaa ficil mudaaric oo muctululaakhir ah saxiixulaakhirkiisoo sukuunu ma degin muctululaakhirkana waxaa degaya xadfun xadfu xarfilcilati xarfucillihii laftirkiisaa la goynaya xarfucilluhu waa maxay alif iyo wow iyo ya soo maha aliftaad goynaysaa ama wowdaad goynaysaa ama yadaad goynaysaa tusaale aliftu waa sida yakshaa yakshaa ficilkii alif baa ku jidha soo maha markaad jasminaysid waxaa odhanaysaa lam yaksha walam yaksha ila allah qur ma ku aragta walam yaksha ila allah yakshaa bay ahayde aliftii meeda jasmada goyse walam yaksha ila allah markaad icraabeysa waxaa odhanaysaa yaksha yaksha majzuum wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi niyaabة can الsukuun liأnnahu ficlu mudaaricu muctalu اlaakhira yaksha majzuum wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila نيابة عن السكون لأنه فعل مضارع هي تل الآخر لم يدعو لم يدعو wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi alcila niyaabatan can isukuun ila sukuun buu ka naab yahay soo ma liannahu ficlu mudaaricun muctalla laakhir isagoo ya ku jireen waa sida yarmi lam yarmi yarmi majzuum wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi alcila niyaabatan can isukuun liannahu ficl mudaaric alficl mudaaric almuctal اlakhir maxaa ii xigaa waxaa xigaa xadfu nuunka xadfu nuunka afcaal khamsu degaa xadfu nuunka xagee degaa afcaal khamsa sida yadribaani hubutu nuun bu ku rafcisan yahay soo maa markaa jasminaysa waxaa ohanaysaa lam yadribaa lam yadribaa yadribaa majzuum wa calaamatu jasmihi xadfu nuun niyaabatan can الsukuun liannahu ficlu min alafcaal اlkhamsa liannahu ficlu min alafcaal khamsa khulaasadu waxaa weeye baabuljasma marka la joogo labada ficil keliya la ciraabaa baa la jasmiyaa ficil mudaaric aladii lam tasil baakhir shay iyo afcaal khamsa ficil mudaaric aladii lam tasil baakhir shay hadduu saxiixul aakhir yahay sukuun baa lagu jasmiyaa haduu muctulaakhir yahayna xadfa xarfi cil lagu jasmiyaa haduu afcaal khamse yahayna xadfu nuun baa lagu jasmiya qaala wama alxadfu qaala wama alxadfu fayakunu wuxuu noqdaa calaamata liljasmi fi lficli اlmudaaric almuctal ilaakhir wa fi lafcaali اlkhamsati alatii rafcuhaa rafcinteeda ahayd bihabaati nuun nuun joogtay ahayd nacam labadaab labadaa boos wey khulaasada warku markaa sidaa wey aada ogaanaysid waxa weeye sidaa wey <clears throat> magahaysaa sidaa wey waxaanu qaadanay khafdada calaamadeeda oo saddexa iyo meelaha ay kala degaan iyo jisbada calaamadeeda oo laba iyo meelahay kala degaan casharkeenna intaa ayuu ku egyahay wallahu aclam subxaanaka allahuma bixika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu